alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu bayaani shayin min anwaaci الsixr qaala fiihi masaa'il alأulى ana alciyaafata wاlطarqa wاطiyarata min aljibt ay min الsixr yaa sheegaya sababta saddexdaasi loogu sheegay sixir haye a waxay leeyihiin tachiir khafya ah. saameyn qarsoon bay leeyihin waxaa kaloo sixirka ay la wadaagaan in saddexdan loo isticmaalo sheegashada cilmulgeybka aljibtu macnihiisu waa maxay fii luqati اlcarab haye i fi lua fi lua haye kulu fasidin laa khayra fiih wax kasta oo xun oo aan wanaag lahayn ayb min aljibt halkan maxaa looga jeedaa musanifku muxuu uga jeedaa aljibt aye asixru waayo cumar baa jibtiga ku fasiray sixirka soo ma tafsiirka cumar haddaan u jiri lahayn ka warama ma ansixi lahayd in aljibtu lagu fasiro asixru aye waay biأyi wجهi naam لأn aljibt huwa albaطil min alأqwal والأعmaal والاctiqاadaat wالsixru baطil qowl iyo camal iyo caqiide baطila intaba koobsanaya arinka kale haddii luqatan la eegana de aljibtu hadduu yahay alfasid aladi laa khayra fiihi fasixru fasidu walaa khayra fiih aلثaaniya tafsir اlciyaafati wالطarq alciyaafa maxaa lagu fasiray zajru الطayr wالtafaa'ul aw الtashaa'umi biha oo in shimbiraha la didiyo la kiciyo oo inay duulaan lagu kalifo iyadoo laga asaaciideysanayo ama la baasaysanayo qaala ibn اlathir fi الnihaaya alciyaafaة zajru الطayr wالتafاؤل بأsmائiha وأصwاaتiha وmariha w min caadaة الcarabi kaثيirا الطرqna maxaynu nihi waa ma yusنc fi اlarضi min khuطuuط وغayriha kadarbi bاlxasa waxa dhulka lagu sameeyo sida layman iyo waxaan layn ahayn kadarbi bاlxasa sida in quruxsaa loogu dhufto lmacrifaة الmغayabaat iyadoo ujeedada taa loo sameynaya ay tahay in geybka loo daliishado aw التashaaؤم aw التafاؤل bha الثالثة أن cilم النujuum cilmiga xidigiisku min nowع الsحر لqowlihi man اktabasa شhucbaة min النujuum faqad اktabasa شhucbaة min الsحر waxaana cilmu تنjiimka sixir loogu sheegay lاشhtiraakihima fi wujuud التأثيir اladي khafiya sababه fi النfuus waxay wadaagaan labaduba inay nafaha ku leeyihiin saameyn sababteedu qarsoonta wاlاshtiraakiima fi اdicaaءi cilmi اlgeyb labada waxaa ku jirta sheegasho cidda sameyneysaa ay sheeganayaan eybka inay ogyihiin waayo cilmu nujuumku waa laba nooc baynu nidhi nooceebaa loo jeedaa halkan aye nacam cilmu taأhiir oo alاstidlaal biaxwaali alfalakiya cala alxawaadit alardiya in meerayaasha iyo axwaashooda saa soo bixid dhicitaan intay isu jirsadaan oo kale loo daliishado waxyaabaha dhulka ka dhacaya macnaa intaanay dhicin xidig hebel baa soo baxay roob baa da-ay xidig hebel baa dhacay waa abaar xidig hebel baa dayaxa intaa u jirsaday xanuun faafo ayaa dhacaya cilmu tahiir wey ama cilmu tasyiir fajaaisun baynu ihi si loo deliishado jihooyinka iyo awqaada iyo waxyaabaha noocaasa xalaamaati wabinajmi hum yahtaduun araabicatu alcaqdu gunti wax la gunto maca nafd oo ay la socoto afuufitaan min dalika kaas buu ka mid yahay e min asixr qowli man caqada cuqdata uma nafata fiiha faqad saxar waman saxara faqad ashrak marka alcaqduna waxaa looga jeedaa waynu nihi iyo annafhu labadaba alcaqdu wاnnafhu min ajli الsixri baa looga jeeda ama ligaradi aakhara falaa yadkhulu fi اlxadiid haddii ujeedo kale loo sameyna xadidka soo geli maayo alkhaamisatu ana namiimata dadka in laysku diro la kala dilaa min dalika kaasay ka mid tahy min asixri bay ka mid tahy namiimadana maxaa sixir loogu sheegay awala maxaa u daliila malcadhu hal unabiukum alaa unabiukum malcadhu anamiimatu alqaalau bayna annaas marka alcadhu muxuu ku fasiray inuu yihi musanifku siuu xadiidkan u deliishado asixr waana luqatu quraysh alcadhu in la bimacna sixr marka malcadhu ay ma sixru maxaa namiimada magaca sixir loo siiyey aye taiirkeeda qarsoon eh, lishtiraakihimaa fi lkhafa ban lannaha takunu fi sirin arrin labaad baynu sheegno sixirkeena imad wadaagaan aye atafriiq lianna nihaayataha atafriiqu bayna naas kasixr asaadisatu ana min dalika kaa la sheego sixirka waxaa ka mida bacd lfasaaxa yana bacd lbayaan aftahanimada iyo balaaqada barhkeed liqowlihi ina min albayaani lasixra ay min asixri bacd lfasaaxa walbalaaqa maxaa markaa sixir loogu magacaabay balaaqada iyo fasaaxada lianna laha tahiira fi nufuus wاlquluub marka musanifku wuxuu yihi ina min dalika ana min dalika bacd اlfasaaxati ana bacd اlfasaaxati min dalik oo minta ayuu ka dhigaya waxa weeyaan tabciidiya marka fasaaxada sixirka lagu sheegay fasaaxo oo dhan ma aha waa alfasaaxaة اlmadmuuma alati yuradu biha اlxaq wayunsaru biha اlbaطil waata markaa lagu radinaya bailka loogu nusreynayo waxaa kaloo la odhan karaa ina albayaana kulahu yushbihu sixr masaaxiya aftahnimo oo dhami sixirka way shabahdaa waxay ka shabahdaa min xayu istimaalatihi اlquluub ilaa maa yadcuu ilayhi min xasani aw qabiix aftahnimo oo dhami waxay sixirka ka shabahdaa inay quluubta markaa leexsato oo ay jiidato oo qofka hadlaya aftahnimada ku hadlayaa wuxuu dadka ugu yeedhayo wanaagsan ama xunba ay u jiido lihada waxaanu ka soo naqilay alqurطubi inuu yihi fi lmufhim washabahu bisixri limayl اquluubi ilayh waaslu الsixri alsarf walbayaanu yasrifu اlquluuba wayumiiluha ila ma yadcuu ilayh qaala raximah اllah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa in warada ku soo arooray wa min anusuusi a fi lkuhaan ay fii shani اlkuhaan kuwa sheegta qeybka inay e, garanayaan iyo wanaxwihim kuhaanta kuwa shabaha marka kuhaan tacriifkeeda iyo iyo farqiga udhexeeya e, alcaraaf iyo alkaahin xagga dambe ku keeni doonaa musanifku raximah اllahu tacaala lakiin waxaad fahamtaa un baabkan inuu kaga hadlayo xukumka xukm man yaddaci macrifaة اlgeyb waman yusadi waman yasأalhu aw yusadiqhu fi dalik magacu doonayaba ha lahaadee tacriifaadka gaarkiina meeshooda inoogu iman doonaan maqsuud اlbaab waa bayaanu ma jaءa fi xaqi muddaci alcilmi bاlgeyb ujeeddadu waa in la caddeeyo waxaa ku soo arooray kuwa sheeganaya eybkeena ogyihiin bayaanu maa jaa fi xaqi mudaci cilmi bileyb wamusadiqiin iyo kuwa warkaa ka rumaysta wlmuctaqidiina fiih iyo kuwa aaminsan wa min alwaciid shadiida idan baabkan wuxuu ka hadlayaa kulu man yaddaci macrifat alheyb mid kasta oo sheeganaya eybkeena ogya biuruqin baila ila eybka biuruqin saxiixa baa lagu ogaan karaa sida waxyiga kale waa saxiixa ama waa masdaru saxiix limacrifati alheyb waxaa badan oo heyba baa laynoogu sheegay qur aliflaamim dalika alkitaabu laa rayba fiihi huda lilmutaqiin aladiina yuminuuna bilheyb waa lagu ammaanay muminiinta heybka qur-aanku ka waramay inay rumaysan yihiin kadalika eybka waxaa lagu ogaan karaa bitajaarib الصaxiixa baa lagu ogaan karaa lakin la calى sabiili اlqaطci wainama calى sabiili الdan tajribooyinka sugan ee saxda ah ayaa si mala ah eybka markaa loogaga warami karaa si qaطciya maaha waa dhici kartaa in malihii markaa qad yukhطiu danu maluhu inuu khaldamo sida in la idhaahdo eh, waxaan u malaynaya inuu roobda-ayo waayo calaamadaha nooca noocaas baa muuqda gabadhaasi ilmaha ay sidaa waa inan bidaliilin calaamada iyo calaamadda waxyaaba mujarada ah ay ka muuqato ama dee in combyuutarba la saaraba waa ariiqa saxiixa cilmiya limacrifati algeyb eybka markaa saynu arki doonno waa laba nooc qeyb mulaqa wax ilahay mayo cid kale aan ogeyn fahada laa yucraf ila bilwaxyi waxyi un baa lagu gartaa ka tajaarib iyo waxaa laguma garto iyo qeyb nisbiya oo khalqiga qaarkood ay og yihiin qaarna ka qarsoon waa kaa ka tajaaribta iyo waxyaabaha noocaasi ay gelayaan marka bayaanu ma jaءa fi xaqi mudaci اlcilmi bاlgeyb musadiqiihim wاlmuctaqidiina fiihi min alwaciid الshadiid baabkani munaasabada baabu sixri uu la leeyay waxa wey ana alkaahina wasaaxir yashtarikaani fi iddicaa'i cilmi اlgeyb waاstikdaami shayaaiini haaliba waxay wadaagaan saaxir iyo faaliye inay sheegtaan qeybka ogaalkiisa iyo inay shayaadiinta inta badan adeegsadaan maxay ku kala duwan yihiin wyaftariqaani fi ana alkaahina yukbir walaa yatasaraf kaahinku warun buu sheegaa tasaruf kalama sameeyo wالsaaxira yatasaraf saaxirku tasaruf buu sameeyaa biqatli waimraadi wagayri dalika walihada uri shekh اiسlام iبn taymiya raximah اllahu taعalى fi اlfarqi beynahuma fi kitaabi الnubuwaat lakina alkaahina inama cindahu akhbaar kaahinka war un buu hayaa wالsaaxira cindahu tasaruf biqatli waimraadi wagayri dalika munaasabaة hada اlbab likitaab الtowxiid waxa wey ana alkahanata shirku biاllahi caza wajal masaladaa waynu u iman doonaa laakiin sida musanifku uu ku wadaa waa sidaa in faalintu ay tahay shirki min jihateyn marka laga ego jihat اlأulى waa dacwa mushaarakat اllahi fi cilmi اlgeyb inuu kaayinku sheeganayo ilahay inuu la wadaago garashada eybka ogaalka eybka hada shirku fi rububiya aaniyana waa istikdaam ljin waa inuu jin adeegsado oo dee shayaadiintu ay waru keenaan faaliya laakiin jihada labaad qawi maaha laysa kulu kaahinin yastakdimu jinan faaliyo kastaa jin ma adeegsado walaysa kul man yastaciinu biاljini yataqarabu ilayhi bicibaadaat mid kasta oo jinka kaalmaystaana jinka uguma dhowaado cibaadaat laakiin musanifka iyo shuraaxu hadal kitaab saasay ku wadaan sixirka iyo kahaanada iyo inay kufri iyo akbara wada tahay marka laga yimaado adilada daahirkeeda ay deliishadeen waxay ku tacliiliyaan inuu ku jiro istikdaamu اljin wاljinu laa yuciinu اlinsaana ila ida taqaraba ilayhi bishayin min alcibaadaat taasina musalam maaha walaysa kulu kaahinin yastaciinu biاljin walaysa min sharطi icaanaة اljini lilinsi an yataqaraba ilayhi bicibaada walihada alimaam asicdiyu raximah اllahu tacala wuxuu sheegay sida haalibkaa inay saa tahay sida kaiirkaa wakaiiru min alkahanati almutacaliqati bishayaaطin laa takhlu min ashirki bui kaiir buu ka cabiray mu odhan kulu kahana wanaxwihim buu hi musanifku ay naxwi lkuhaan kulu man yadaci cilma اlgeybi ariiqa min aطuruq weeye waa mid kastoo sheeganaya geybka inuu og yahay oo wado inuu u maray sheeganaya kalcaraafiin wاlmunajimiin wاlramaaliin wagayrihim qaala الsacdiyu raximah اllah wanaxwi ay min kuli man yadaci cilma اlgeybi biayi ariiqi min aطuruq ereyga algeyb aad buu inoogu soo noqnoqon doonaa ereyga alkahanana baab kale aad buu inoogu soo noqnoqon doonaa alkahana iyada dib baynu dhiganaynaa waayo musanifka raxima llahu tacaala ayaa tacriifkeeda sheegi doona culimo kasoo naqili doona sida bakawiya ibnu teymiye farqiga udhexeeyana markaa ka hadli doona beyna alkahini waalcaraaf lakin algeyb waa maxay algeybu fi lugati اlcarabi yarjic ilى alkhafa wاlistitaar eybku luqada carbeed macnihiisu wuxuu noqonayaa qarsooni iyo asturnaan sida ibnu faris uu sheegay alghaynu wاlyaau wاlbaau aslu صaxiixu yadulu calى tasaturi الshayi can اlcuyuun waa asal saxa maadada keynka iyo yadiyo bada ka kooban oo tusinaya shaygu inuu indhaha ka qarsoon yihi uma yuqaas min dalika algeybu ma gaaba mima laa yaclamu ila اllah wayuqaalu maxaa la haabat الshamsu macnaheed waa maxay tasatarat can اlcuyuun wagaaba الrajulu can baladihi wagaabat اlmarأaةu fahiya magiiba waa laga maqanyay ida gaaba bacluha waqacnaa fi fii haybati wagiyaabati ay habطati min alardi yugaabu fiiha meel godan baan ku dhaadhacnay wey ku qarsoomay qaala اllahu tacaala fi qisati yusuf calayh الsalaam walquuhu fi ayaab fii ghayaabati اljub wakadalika haaba soo lama idhahda iyo haabaat meelaha kaymaha badan maxaa magacaa loogu bixiyey sumiyat liannahu yuqaabu fiiha qofka gala ayaa ku qarsoomaya waliibana maxaa kiibo loo yihi alwaqiica fi nnaas waa min hada iyada lanna laa tuqaalu ila fi keyba qofku isagoo kaa maqan oo aad ka qarsoon tahay baa la xantaa sooma marka maadada keynka iyo ya-di iyo ba-da ka koobani waxay tusinaysaa khafaa iyo tasatur fi lugat اlcarab waa faa'ida lugawiya macna اlgeyb fi الsharci waa maxay iyo fi اstilaaxi اlculamaa kulu ma gaaba can اlxis wax kasta oo xawaasta ka qarsoon waxaanad arkahayn oonad maqlayn sanqadhiisa oonad urinayn oonad taabanayn oonad dhamin ahayn kaasaa geyb la yidhaahda sida ibn اlcarabi ku sheegay fi axkaami اlqur'an qowluhu biاlgeyb wa xaqiiqatuhu geybka xaqiiqadiisu waa maa gaaba can اlxawaas mima laa yuusalu ilayhi ila biاlkhabari duna الnadar waa waxa xawaasta dareemayaasha ka qarsoon laxaadada ka qarsoon oo in lagugu waramo mooyaane si kale aanad ku gaarhi karin kaasaa geyb la idhaahdaa wanasaba dalika alraaziyu ilى jumhuuri اlmufasiriin inuu geybku yahay ma gaaba can اlxawaas alraazi wuxuu u nisbeeyey jumhuur اlmufasiriin marka geybka muqaabilkiisu waa maxay waa ashahaada caalimu اlgeybi wالshahaada oo shahaada looga jeedo ma yatacalaq bihi lidraak geybka muqaabilkiisu alwaaqic maaha alfalaasifa ayaa saa yihi ina algeyba huwa alumuur alcaqliya alati laysa laha wujuud geybku waa umuurta caqliga in lagu garto ee waaqica aan jiritaan ku lahayn ee caqliga uun markaa laga suureysan kara yidhahdeen geybku waa kaas hada geyru saxiix waxyaabo yana wujuudka waaqica wujuud ku leh ayaa geyba allahu geyb marka ma waxaa la odhanayaa ilaahay wujuud caqliyo iyo tasawur caqliya mooyaane wujuud xaqiiqiyo waaqiciya ma lamiyaa la odhanaya wاljanatu binisbati lana waa geyb kadalika الnaar wujuud xaqiiqiyana way leedahay marka qowl falasifa waa bail in la dhaha geybku waa alumuur alcaqliya alati laysa laha wujuudu fi lwaaqic marka geybka waaqic baa kasoo horjeeda bay ihahdeen waaqico amaa lahu wujuud khaarij tasawur hada geyr صaxiix aqsaam اlgeyb geybku wuxuu uqeybsamaa qeybo badan lakin yanqasimu algeyb bictibaari abiicati ila qismeyn marka dabcigiisa la eego laba qeybood buu uqeybsamaa alqism اlأwl algeyb اlmuطlq yusamaa bilgeyb اlxaqiiqina waa la dhahdaa wma laa yumkinu liaxadi min alkhalqi alcilmu bihi ila bitacliim illah oo waxaa axad khalqiga ka midii aanu ogaan karin inuu ilaahay ogeysiiye mooyaane ma laa yumkinu liaxadi min alkhalqi alcilmu bihi ila bitacliim illah minhu ma dukira fi qowli اllahi tacala in allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazil اlgeyثa wayaclamu ma fi اlarxaam ma tadri nafsu maada taksib gada ma tdri nafs bأyi arضi tamuut in اllaha caliim khabيr algeyb اlmuطlq baa la ma laa yaclamhu ilا اllah wاlgeyb اlmuطlq laa tumkinu aw laa yumkin an yucrafa ila biاlwaxy eybka muطlqa waxyi un baa lagu ogaan karaa alqism الثanي algeyb الnisbi wey marka dadka qaarkood loo eego ayuu eyb yahay kaliga qaarkood marka loo eego lakin kuwo kale marka loo eego eyb maaha yusama biاleyb اmuqayadna waa la dha kaliga qaar buu ku qaydan yihi maala ma fi اarxaam waa eyb nisbi ah waxa waxa weeyaan dhadigu caloosha ku sido raximka uu ku sido oo eyb muطlaqa maaha Ah, de malgii wuu ogyahay soo ma fayumaru biarbaci kalimaat khaliga qaarkoodna way ogaan kara waa tan kombyuutarka la saarayo ee taa lagu ogaanayo tusaalahaan waxaa hadda masaajidka ka socdaa waa keyb liman fi khaarij اlmasjid xaqiiqatanow xukman lakin cidda masaajidka dhexdiisa joogta marka loo eego geyb maaha marka waa geyb binisbati ilى haulaa walaysa geyba binisbati lihaulaa wa huwa aladii yaclamhu bacdu اlkhalqi duna bacضi oo waxaad khalqiga qaarkood ay og yihiin kuwaa marka loo ego dee geyb maaha qaarna aanay ogeyn wa minhu kulu maa waqaca fi lmaadi wax kastoo hore u dhacay ee geybka nisbiga ka mida mar hadduu wuxuu dhacay waaqaca taxaquqa fi lwaaqic geyb muطlaqa wuu ka baxay fainahu intaqala min algeyb اlmuطlaq ila algeyb nisbi sheikhu lislaam ibnu taymiya majmuuc fataawa uu ku sheegay daabitka labada nooc ee geybka markaasaa wuxuu yihi laa yaclamu axadu minhum اlgeyba ila اllah axad khalqiga ka mid geybka ma oga ilahay mooyaane wa hada huwa algeyb اlmuطlaq can jamiici اlmakhluuqiin ka ilaahay mooyaane cid kale aanay ogeyni waa geybka makhluuqaadka oo dhan geybka ah ka qarsoon aladi qaala fiihi falaa yudhiru calى geybi axada ila man irtadaa min rasuul maxaa lagu ogaan karaa inu hi geybka muطlaqa bilwaxyi bas rusushuna intii looga waxyoodun bay ogeen wاlgeyb اlmuqayadu maa calimahu bacdu اlmakhluuqaat min almalaaئikati aw اljini aw اlinsi washahiduu goobjoog ay u noqdeen fainama huwa geyb can man gaaba canh wuxuu eyb ka yahay cidda uu ka qarsoon yahay laysa huwa ayba caman shahidw naasu kulhm qad yagiibu can hada maa yashhadhu hada dadka oo dhanna wax kan uu arkayo ama uu og yahay ayaa kan kale ka qarsoomi kara fayakunu ayba muqayada ay ayba caman aaba canhu min mkhluqin kaa uu ka qarsoon yahay unbuu dee eybka yahy kuwa kale eybkama ah laa can man shahidahu laysa geyba muطlaqa gaaba can اlmakhluuqiina qaطibata nacam wاlaayaat alati fiiha anahu laa yaclamu اlgeyba ila اllah inama hiya fi اlgeyb اlmuطlaq la fi اlgeyb الnisbi qaacidadaana qaado aayadaha qur-aanka ay ku jirta geybka ilaahay inuu og yahay ka qowl lahi tacala walilahi geyb الsamaawaati wاlard waqowli اllahi tacaalى caalim اlgeybi falaa yudhiru calى geybi axada caalim اlgeyb wالshahaada ayb wqowl اllahi tabaaraka wataعaalى qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlarضi اlgeyba ilا اllah wma yashcuruuna ayaana yubcaثun wnaxwu hadihi اlaayaat inama hiya fi اlgeyb اlmuطlaq haddii kale sidee loo leeyahay ilaahay mooyaane cid kale ma oga haddana loo odrhanayaa waa geyb nisbiyahoo muqayadoo khalqiga qaar baa og isma qabanayaan sooma marka alaayaat alatii fiiha nafyu cilmi اlgeybi can gayr اllah waxasruha waxasruhu fi اllah inama hiya fi اlgeyb اlmuطlaq walaa dakla laha fi اlgeyb الnisbi masaa'il baana taa ka farcami doonta inoo soo socota oo hal kul man yaddaci cilma اlgeybi yakfur ayib masalada kale xukmu iddicaai cilmi اlgeyb waa maxay xukumka qofku inuu sheegto geybka inuu og yahay iddicaau cilmi اlgeybi waa calaa qismeyn waxay farac ka tahay qeybaha geybka geybku muxuu qeybsamaa inu yihi muطlaq wma laa yaclamuhu axadu ila اllah walaa yuclamu ila bilwaxy wanisbiyu aw muqayadu wahuwa ma yaclamu bacd اlkhalqi duna bacdi marka iddicaau cilmi اlgeyb waa calaa qismeyn isna sheegashada qofku uu sheegto qeybka inuu ogyahy waa laba qeybood alأwl iddicaau cilmi اlgeyb اlmuطlaq geybka muطlaqa ah inuu og yahay qofku inuu sheegto sida goormuu qiyaamu dhacayaa xataa bilwaxyi taa laguma sheegin waayo wahuwa kufru akbaru mukhrij min almila in geybka muطlaqaa qofku idhaahdo waan ogahay hadduu nebi yahay oo loo waxyooday waa inaga sheeganay inuu bilwaxyi ku sugnaado laakiin qofkaan nebi ahayn baa geyb muطlaqa ka waramaya waa kufri akbaru mukhrij min almila muxuu kufri akbara u noqday iddicaau cilmi اlgeyb اlmuطlaq lana muqtaضى dalika iddicaau اlاtiصaaf bishay min khasaais اllah cilmu اlgeyb اlmuطlaq waa min khasaais اllah ilahay baa la gaara si aayadeen akrinay tilmaameen marka dee khasaaistii ilahay buu sheegtay falcilmu bاlgeyb اlmuطlq min khasaais اllah kama qala tacala wlilahi geyb الsamaawaati wاlarضi وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعث الثاني waa ادعاaء علم الغيب النسبي waxa khalqiga qaarkood ka qarsoon ee iyaga marka loo eego geyb ah kuwo kalena ay og yihiin hadduu qofku sheegto fafii xukmihi tafsiil xukum qura lama siin karo waa kufri akbara lama odhan karo mar walba mar walbana maahana lama odhan karo waqad yakunu kufra akbara waqad yakunu muxarama gayra muujibin lilkufr kufri akbara inuu noqdaa waa dhacdaa inuu noqdo shay xaaraana laakiin aan waajibinahayn gaalaysiinna waa dhacdaa mtى ykun kfrا أكبر ادعاء علم الغyب النسبي إذا ادعى المعين anahu yaclamu biquduraati daatihi cid baa ii warantay maleh qariinkayga jinkaabaa warkan ii keenay male malaa'ig ku sheekaysanaysaan maqlay male anigaabuu ilaahay sifadaa i siiyey buu leeyahy awood shaksi baan u leeyahay inaan qeybka nisbigaa ogaado hada kufru akbar waayo kii hore ayuu shabahaa oo qudra daatiya waxaa u lahun alcilmu bilgeyb allah subxana wa tacaala khalqigu eybka nisbiga ah qudra daatiya umale oo laa yatawasaluuna ilayhi ila biwasaail wawasaaid calaamado iyo waxay isticmaaleen ayuunbay qeybka nisbiga ku ogaan karaan waqad yakuun muxarama ida dacaa macrifatahu biuruqi kaadibati aw mukhaadica wuxuu noqon karaa xaaraan haddii waxa weeyaan aanu sheeganahayn inuu shakhsiyan qeybka ogaanshihiisa awoodo laakiin uu sheeganayo dariiqo inuu ku gaadhay dariiqadaasina ay been tahay aqalu ma waxa ugu yara ku jiraa waa been waqad yakunu mubaaxan idicaau cilm اeyb nisbi mubax buu noqon karaa wadalika ida idacaahu biاlwasail اcilmiya اtajribiya صaxiixa haddii wado saxa oo cilmiya oo la tajribeeyey tajriba صaxiixa uu ku sheeganayo inuu ku gaadhay alcilmu biاlgeyb tusaale ahaan qof baa waxaa lagu yihi hadda isagoo halkan jooga masaajidka dhex fadhiya buu inagu yihi maka hadda roob baa ka daaya markan aan idila hadlayo roob baa ka daaya ayb mulaa mise waa qayb nisbiya taas qayb nisbiya dele dadka maka joogaaba inuu ka daayo waa ogyihiin innaga fogaanta inaga fogtay araggeenu xadidan yahay iyo maqalkeen iyo ayay arrintaasi inooga qarsoontay markaasa oo sidaad ku garatay markaasuu yihi waxaan ku gartay niyow lif baan ku jiraaba lif anigan telefoonka ama ibaadhka lifeka kaga jire roobkoo da-aya arkayaba oo wasiila saxiixa de soo ma ama nin dhakhtare baa yidhi gabadhaasi inan bay sidaa kayfa carafta dalik markaas wuxu waxaan ku gartay combyutar baan saaray ama islaan waxa weyaan khabiiradaba waxay tihi anu combyutar baan saarine gabadhu marka ay inan sido calaamado lagu garta ayaa jira oo mujaraba maxaa kamida halkaasaa madoobaata halkaasaa saa noqota halkaasaa sidaa waana wax jiraan inaan afka soo mariyo baan diidaya lakiin wax jira wey wuxuuna inuu tajriba saxiixa yahay iyo in kale maxaa lagu kala garanayaa haalibkiisaa loo noqonaya hadduu haalibkiisu kadib noqdo iyo awaam tajriba saxiixa maha waxaas waaya masalada kale xukmu lkahaana walkuhaan fi lislaam faalinta iyo faaliyaha xukumkoodu waa maxay fi lislaam ajmaca alculamaa cala ana alkahanata muxarama fi diin اlislaam wa anaha min kabaa'ir اdunuub waxay culimada islaamku isku waafaqeen faalintu oo in macrifat اlgeyb walow nisbiba ha noqdee loo maro ariiqu اlkahaana inay xaaraan tahay bal inay dembi weyn arrintaast waqad jaa fi nusuusi taxriimu ataxdiiru minha nusuustuna aad bay u xaaraantimaysay uga digta min hadihi nusuus qowl اllahi tacala wla taqfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfuaada kul ulaaika kana canhu mas-uula kahaanaduna waxa weeyaan waa kalaamu bigayri cilmin wey min hadihi nusuus ma rawahu اlbazaar fi musnadihi waصaxaxu اlalbaniyu fi صaxiix can cimran bn xusein sayati fi lmatn qala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam laysa mina man taطayara aw tuطayira lahu aw takana aw tukhina lahu faqad tabaraأa الnabiyu min alkahin wa miman yaqbal qowl اlkahin wayatabichu fiih nebigu muxuu ka beri noqday kaahinka takahana ay facala اlkahana waa ka faaliya aw tukihina lahu cid kalaa u faalisay uma qabila qowl اlkahin qowlkii kaahinka ayuu aqbalay wاlbara'aة min alfaacili daliilu calى ana ficlahu muxaramu bal shadiid اlxurma inuu aada xaaraan u ya bay tusinaysa kabiiro u yahy ومنها ma في الصحيحين عن cائشha أنها قالت سأل أناaس رsuuل الله عن الكهاn fقاla لهم رsuل الlah laysوا بشhيء ومنها ma rwاه البخاaرiي عن أبي مسعوudi الأنصاaري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi نهى عن ثمن الكلب أي in la iibiyo wixii markaa kasoo baxay la cuno ama la isticmaalo ayuu nahyey ومهر البغي وxulwان الكاhin xulwان الكاhin وma yأخذ الكاhin min أجرة على التكون waa mushqaayadda uu faalinta ka qaato wey marka mar hadduu nebigu nahiyey mushqaayadda faalka laga qaato fahada daliil calى ana alkahanata muxarama lian allaha ida xarama shayئa xarama amanahu taasi waa ta xagga xaaraannimada waa taha lakiin hal ilkahanatu kufrun am laa faalin oo dhami miyay tahay kufri mise maaha alkahanatu waa aqsaam waa qeybo minha ma huwa kufr mukhrij min almila minha ma laysa bikufrin akbar mukhrij min almila mataa takunu alkahanatu kufra akbara kahanadu goormay kufriga ka barata ida kaana fiiha nisbatu shay min khasaais illahi ila makhluuq haddii faalinta ay ku jirto in wax ilaahay uu la gaaryo makhluuq loo tiirinaya loo tiirinayo yaa tusaale u keeni karaa binaan calaa maa samictum marka qeyb mulaq iyo nisbiyo ka hadlayni iyo xukmu iddicaai lgeybiyo tusaale yaa u keenaya faalin ay ku jirto nisbatu shayin min khasaais illah ila makhluuq haye fadl inuu ihahdo waan maqlaya yani min ayri wasiila min ayri wasit inuu dhahday waxbuu sheegay markaasaa la yihi saad ku garatay markaasuu yihi ana asmacu alqariiba walbaciid jamiica alaswaat baan maqla anugu meeshu doonayaa ka baxe hadi sifat llah soo ma jazaaka allahu khayr mid kale haye maxaan ku ogaaday shayaadiinta ay sheegtay inuu roobda iyaga malaigta kasoo maqashay nisbatu shayin min khasais ilahi lmakhluuq miyay ku jirtaa taas aye berri u dhimanaya maan la malayn kara inuu berri dhimanayo ayib wuxuu yihi hebel berri buu dhimanayaa sidaad ku ogaatay waxaan ku ogaaday anuu qudra daatiya uma lihi macrifat lgeyb laakiin shayaadiin baa jin baa maqlay malaaigta oo ka waramaysa arrinkaa inuu ilaahay amray hal fi dalika nisbatu shay min khasais ilah ila makhluuq haye tafadal ariiqatu iddicaai dalika bay ku xidhantahy hadduu idhaa ka waran malaaigta ilaahay sidaa amray yaa kuu soo sheegay shayaadiinta baa isulfuushay oo ii soo dhegeystay ama qariinkaygiiba ayaa ayaa ka maqlay malaaigta haye maqalkii saaxiibkaa sheegay un kale wey kaas sax miyaynaan odrhan algeyb اlmuطlaq sheegashadiisu waa sheegasho sifadii ilaahay la sheegtay miyaynaan odhan ya tusaalaan idiin sheegaya waa kaade ama qeybkii nisbiga ahaa bu uhi qudra daatiya baan u leeyay inaan ogaado yaani biduun wasita biduun wasiila ayaan qeybka nisbiga anu ku ogaadaa saa kaale asmacu alqariiba walbaciid waubsiru kadalika alqariiba walbaciid fi dalika nisbatu shay min khasaais illahi ila lmakhluuq kaiddicaai cilmi اlgeyb اlmuطlaq fahada kufru akbaru mukhriju min almila xaaladda labaad ee kufri akbar u noqdo an yakuna fiiha an yakuna fiihi sarfu shayi min anwaci اlcibaadaat ligayr illah an yakuuna fiiha ay fi lkahaana in kahaanada uu ku jiro iyo faalinta sarfu shay min anwac cibaadati lghayrla ka liljin wuxuu leeyahy jinkii baan u gowracay deetana warkaasay ii sheegeen dee dabxigaaba gaalnimaa soo ma walisticaada bihim wa xataa tuclimahu bilgeyb si ay eybka ugu sheegaan ayuu leeyahy waxa weeyaan cibaadaadkaasaan u sameeyey aw facala dalika lilkawaakib ama xidiguhu arrintaa u sameeyey wahada shirku akbar mkruuju min almilla lakin ida khalat اlkahana binisbati shayin min khasaais illahi ilaa gayri aw jacli shay min alcibaadaati ligayrihi hadday kahanadu labadaa ka marhan tahy inuu u nisbaynayo wax ilaahay khasaaistiisii kamida cid kale walow naftiisaba ha noqoto ama shay cibaadaa inuu cid kale u samaynayo hadday kahanadu ka marhan tahay maxaa tusaale u ah kan yaddaciya cilma اlgeyb nisbi can ariiq qariinihi min aljin wuxuu yidhi meel heblaayo tusaale ahaan baxradaar dagaal baa ayaa imika ka socda saad ku ogaatay qariinkayga ayaa halkaa imika ka yimi oo ii sheegay miyay ku jirtaa taa in wax khasaaista ilaahay ka mid o cid kale u ama cibaado uu u samaynayo qariinka ama cid kale kuma jirto laakiin dariiqada noocana ayaa dariiqo sax aan ahayn marka taasoo kale kufri akbara maaha sida saxiixa ah lagumana dabaqi kara sidaynu sheegnay aayaadka kusoo arooray fii nafyi cilmi اlgeybi can gayr illah kuwaas waxay ku saabsan yihin baynu nihi algeyb almuطlaq bay ku saabsan yihin ahlucilmiga qaarkood min ahli اlcilmi man aطlaqa ana alkahanata muujibaة lilkufr اakbar iyagoon kala qaadqaadin culimadaasi maxay ku sababeynayaan waynu ishaareyaa sheegi karaa culimada le kahaanadu noocay doonaysaba ha noqotee faalin oo dhamiba kufriga ka mukhrij min almilla aye laa takluu min alisticaana min istiqdaami shayaaiin nacam wاshayaaiinu laa tukhbiruhu bاlgeyb ila ida taqaraba ilahi bianwaacin min alcibaadaat shaydaankuna eyb uga warami maayo ilaa inuu cibaado markaa u sameeyo mooyaane laba muqadimay markaa ku salaysantah ana alkahanata laa takunu ila biاstikdaami aljin iyo muqadimada labaad oo ah ana aljina laa yuciinuuna اlinsaan ila ida sarafa ilayhim shaya min alcibaadaat labada muqadimo ma culimada le alkahanat kulaha kufrun akbar taasay ku salaynayaan lakiin labada muqadimo masaxba haye a horta ta hore kahaanadu masderkeedu ma alkhabr aladi yati bihi ljin unba maaha way ka caamsanta kutubta eegta masaadir badan bay usheegayaan waxa qura ee kaahinku warkan uu ka helayo u ictimaadaya maaha inay shayaadiin soo warramayaan bal waxay iska noqon kartaa waxa weeyaan iska takhmiin iyo takhayulaad bay iska noqon kartaa iyadoo cidiba aanay u warraminba ayib marka labada muqadimo sax maa qadiyada ku saabsan alisticaanati biljini waa maxalu khilaaf bayna alculamaa nin baa wuxuu ku leeyahay jin muslima ayaa aniga qeybka nisbiga ah qeyb mulaqa isaga uu xidhaya soo ilaa can irusulo waxyun iyaguna ku ogaada lakiin qeybka nisbigaa jin muslima ayaa aniga ii keena warkiisa bu oo jinka ilahay baa ufududeeyey waxa weeyaan eh, surcatu tanaqul marka maraykanka waxaa ilbiriqsigan ama daqiiqadan ka dhacaya ayuu markiiba intuu ii yimaado ayuu ii sheegaya وأنا lا أعmل lahu شhay min العibaadة wax cibaadon u sameeyaana ma jirto hada أخي الmسلم يuعinنii يusaaعidnii waay marka labada mqadimo musلم ma aha laa شhaka sida أكarkee hاalibki inay tahay inay kuhaantu isticmaalaan شhayaaطiin شhayaadiintaasina aanay bilaaش ku caawinayna cibaadada ay u sameeyaan hada huو الhاaلب الأكثر laakiin maaha muarid arin kuliya maaha mar walba saas walihada inagii sheegeynay qowlkii sheekh sicdi الsicdi fi اlqowl الsadiid wakaiiru ufiirs erey kaiir wakaiiru min alkahanati اlmutacaliqa bالshayaaطiin la takhlu min الshirk والتqرب ilى الwasائط alati تstaciin bha عlى dacوى الcلوم الغybiية fahuwa shirk min جiهaةi dacوى مشhaarakaة الlahi في cilmi اladي اkhtaص bه min جiهaة التqرب ilى غayr الlah lakiin shuraaxu kitaab التwxiid hadday tahay sheekh sulayman بn cabd لlah hadday tahay sheekh cabdiرaحman بn xasan shuraaxda mucaasiriinta ah waxay marayaan kahanadu inay tahay kufri akbar sheekh cabdiraxmaan bn xasan wuxuu yihi fi tacliiq calى ahari ibni mascuud aladi sayati fi lmatn wafiihi daliilu calى kufri اlkahini wالsaaxir liannahuma yadaciyaani cilm اlgeyb wadalika kufr wاlmusadiqu lahuma yactiqdu dalika wayarضى bihi wadalika kufru ayضa marka waxaa ka mid a ah adiladooda waxay leeyiin waa mukadib lilqur'aan kaainku dariiqadu doonaya ha yidhahdo qeybka waan ku ogaaday waa mukadib lilqur'aan qur-aanku wuxuu sheegay qeybka inuu ilahay un ogyihi taa maxaa lagaga jawaabi karaa haye y algeyb lmulaq wey qeybka aayaadku ay ka hadlayaan qeybka nisbiga waxaa laysku waafaqsan yahay ana hunaaka uruqa limacrifatihi wakadalika sheekh صالح الفوزان wuxu uhi ولا تخبروا الشhياطين إلا إذا أطاعهم وكفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك بالله ونفذ ما تمليه عليه الشhياطين من الكفر والشhرك وإلا فالشhيطان لا تطيع المؤمن الموحد لأنه لا يطيعها وإنما تطيع من يأتي على رغبته في الكفر بالله والشhirك بالله marka dliilkana waxaynu sheegnay in lagu اعtiraaday بأن الكهانة laysa min شharطiha الاستعاanaة بالجin walow sulima hada haddii laga soo qaado in masderka qura ee kuhaantu ay ictimaadaan uu yahay alisticaana biljin haddii laga soo qaado walow sulima hada falqowlu biana الشhayaaطiina la tuciinu الإnsana ila ida ashraka غayru صaxiix bidaliil ana culamaء اlmuslimiin اkhtalafuu fi xukmi الاsticaanaةi biاljin sheikh اiسlاm ibnu taymiya raximah اllahu taعaalى wakadalika sheekh bn cuthaymiin waxay rajaxeen alqowl biاljawaaz lakin bishuruuط lakin sida raajixa oo alisticaana biاljin inaanay banaaneyn lannu garan mayno hal hum muslimuun am kufaar hal hum saadiquuna am kaadibuun waa qowmkaa inaga qarsoonay ilah uhi inahu yaraakum wa qabiilu min xayثu laa tarawna waadix waa talabaade low kana dalika jaaئiza lastacaana bihim الnabiyu alayh الsalatu asalaam waqad اxtaaja ilayhim nebiga alayh salatu slam in badan bay soo martay ciidan yaraan sida ghaswatu beder oo kale oo rasuulku uu lahaa isagoo ilaahay subxana wa tacala la munaajoonaya haddii kooxdan muslimiintaa ilaahay aad halaagto yanaa lagu caabudi maayo yanaa intii ku caabudaysa dhulka joogtay wey marka walam yunqal can الnabiy alayhi الsalaatu wasalaam anahu istacaana biاljin walow kanuu muslimiin waayo abaa'ic اlinsi waاljini way kala duwantay musanifku raximah اllahu tacaala toddoba daliil buu ku sheegay baabkan adaliil awal qaala rawaa muslim wuxuu ku wariyey fi saxiixi can bacdi aswaaji الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam oo uu ka wariyey dumarkii nebiga qaarkood riwaayadka qaarkood waxaa ku timi lahayd xafsa binti cumar can inabiyi sala allah alay wasalam iyagoo dumarkaasi nebiga ka warinaya qaala inuu yihi nebigu man ataa caraafan qofka u taga mid sheeganaya eybka ka waramaya man yukhbiru can اlgeyb fasa'alo weydiiye can shayin arin ay min algeyba fasadaqahu dabeetana rumaysta lam tuqbal lahu salaatu salaad laga aqbali maayo arbaciina yowma afartan maalmood yanaa laa yuhaabu calى salaatihi arbaciina yowma salaaduu tukaday afartan maalmood laga ajar maayo axadii rawaahu muslimu duna qowli fasadaqahu bima yaquul xadiidka muslim uu wariyey laakiin bayna qowseyn geli jumladaa ah fasadaqahu laysat fi saxiixi muslim hadihi ziyaada rawaaha axmedu fi musnadihi imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey fasadaqahu bima yaquul wahiy ayru mawjuuda fi bacdi nuskh musnad musnadka axmed laftiisa nuskha qaarkood kuma taalba waxay culimada qaarkood u cuskadeen inaanay jirin ziyaadadaas lanna laysat fi muslim walaysat fi bacdi nuskhi musnadi axmed walakinaha fi kitaab suna lkhalaal khalaal oo tilmiidu axmeda ayaa imaamu axmed kaga wariyey kitaabkiisa aلsuna wa hadihi riwaaya tafarada biha werinteeda waxaa la keliyoobay imaam axmed oo ruwaadii kale xadiidka la warinaysay kala gooni noqday khaalafahu fiiha maxamed bn muhana oo ziyaada muu sheegin rawa xadiida biduuni hadi ziyaada oo abubakr ibnu khalaad sadaqata ibn lfadl ibn lmadini abulxasan cabdullaahi ibnu haashim kulum rawaahu can yaxya bni saciid alqaطaan duuna qowlihi fasadaqaw dhammaantood baa yaxya bni saciid alqaطaan bay ka wariyeen iyadoo intaas aanay ku jirin fasadaqaw yaxya ibnu saciidna iyadoo intaasi aanay ku jirin waxaa la wariyey xadiidka oo taabacahu calى riwaayat اxadiid biduni hadi ziyaada cabdullahi bnu raja wakadalika yaxya ibnu saciid alqaطaan wuxuu ka warinayaa naafic naafic abubakr ibnu naafic iyo cabdulaahi ibnu cumarna waxay ka wariyeen biduuni hadi ziyaada yaxya ibnu saciidna wuxuu leeya ziyaadaat unkirat caleyh ta kale jamiic axaadiid oo masaladan ka hadlaysa man ataa caraafan ama kaahinan fasalow can shay faqad kafara bima unzila calaa muxamed bay kusoo aroortay ereyga fasadaqa kuma jiro ayib musanifku xadiidkoo ziyaadasi ku jirtu muslim u tiiriyey sooma limaada bictibaari wujuudi aslihi fiih aslu xadiid baa saxiix muslim ku jira wanataa caraafan caraaf macnihiisu wuu inoo iman laakiin halkan maxaa baabkan maxaa looga jeedaaba inu haddii caraaf la idhaha haddii kaahin la idhaha haddii munajim la idhaha ma magacan khaaskaa cidduu tusinayaa loo jeedaa maya yaa loo jeedaa kulu man yukbir can اlgeyb baa loo jeeda wayashmul huna kula man yaddaci macrifat اlgeyb man ataa ityaanka ma waxaa looga jeedaa almajiء اlmubaashir isagoo soconaya inuu u yimaado un maya waxaa looga jeeda alwusuul ilى caraaf inuu si un ku gaadho sawaءn kaana biاlmajiء اlmubaashir aw اlitiصaal hadduu telefoon u dira de waa la mid soo gurigii iska fadhiya ama qaarad kala jooga aw ilmuraasala warqadu u diro ama fariin aw can ariiq ilwasi ama qofbuu u diray buu hi maslada i soo weydii faaliyaha ityaanka waxaa loo cabiray liannahu alghaalib so haalibka haddii dadku way u tagaan fasa'alahu muxuu weydiiyey e can umuurin tatacalaqu bicaraafatihi wax faalkiisa ku saabsan buu weydiiyey hadduu wax kala weydiiyo mulaqu su-aal loogama jeedo su-aal dhan hadduu taga ka waramo faaliyu ku dhahdo war gurigaaga halaa ku yaalla ma iibinaysa miyuu xadiidka soo gelaya maya ma soo gelaya laa yadkul fi lxadiid fasa'alow can shayin yatacalaq bilgeyb fasadaqahu waa ziyaadadii aynu sheegnay aynu nidhi fi nafsi minha shay waxaa daliishaday ilaa man dahaba ilaa ana tasdiiqa alkain laysa kufran akbara masle inoo soo socoto faaliya in la rumaystaa ma kufri akbaraba mise waa kufri asara waa maxalu khilaaf bayn alculamaa waa taxqiijin doonaa masladaas marka xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada deliishadeen qolooyinka yidhi waa kufri asara waayo kii rumaystay maxaa ciqaabkiisii xadiidku uu ku sheegay afartan maalmood inaan salaad laga aqbalayn dee hadduu ku gaaloobay rumaysiga ma afartan maalmood baan salaad laga aqbalayn baa la odhan la weligiiba salaad lagama aqbalaye ila waa gaale maxaa afartanka loogu loogu xadiday baa isweydiin leh lam tuqbal lahu salaatun maxaa looga jeedaa nafy اqabuul nafy اqabuul yaأti fi nusuus limacaani cidda ibn اlqayim saddex macnuu sheegay nafyu alijzaa lama aqbalin inuu macnaheedu yahay kama gudinba faralkiiba kagama dhicin iyo in looga jeedo nafyu ithaaba lagama ajar iyo in looga jeedo nafyu ridaa bicamalihi halagama ajar siiye camalkiisa inaan si dhamaystiran loogu raali noqon marka labaa dee asala oo nafyu lqabuul laba macaan u leeyahy nafyu lijza ee asixa mabay ka ansixin oo kamay gudin iyo in looga jeedo nafyu lithaaba camalkaa kaba ansaxo faralkaa kaga dhace eh, ama sunihiibe lagama ajar oo in markaa eh, nafyulqabuul looga jeedo nafyulijza iyo nafyu maxay ku timaadaa lifawaati sharin aw ruknin aw qiyaami maanicin qofka la salaadiisii may ansixin maxay ku imanaysa shardi baa maqan ama rukun baa maqan ama wax maanic min sixatihaabuu ku qumay dee gobadh xaydlabaad tukatay tusaalahaan waayo nafyu oo looga jeedo nafyu lihaaba oo lagama ajar si looga jeeda iyaduna maxay ku timaadaa waxay ku timaadaa limuqaaranati muxaramin oo yamnacu lihaaba qofku camalkiisi dhammaystiran buu u sameeyey shuruudii arkaantii mawaanicdii uu ka maran laakiin camalkiisa waxaa la socda wax kaloo inuu ajar ka helo diidaya ka ibaaqi lcabdi tusaalahaan saddex salaadoodu ma dhaafto madaxooda soo nabigu ohan kama fi muslim alcabd laabiq iyo waxa weeyaan imaamu qowmin hum low kaarihuun nin tukiyey addoon ka baxsaday sayidkiisi iyo qof tukiyey dad karaahiyeysanaya dhibsanaya iyo kasdexaad yuha ya yuha kasdexaad ya kef xadiidkan mutaakaas kuma jiro haye ya ah, gabadhii ninkeeda diiday marka macnuhu faralki ka dhici maayo kuwaas ajar ka heli maayaan oo ajarkii maxaa cunay dee dembigan ay ku jiraan xaaladan ay tukanayaan ayaa ajarkii cunay marka xadiidka lam tuqbal lahu salaatu labadii keebaa looga jeedaa laa tasixu salaatu miyaa macnuhu mise macnuu waxa weeyaan laa yuhaabu calaa salaati waa nafyu lithaaba laa yuhaabu calaa salaati baa looga jeeda sida saxiixa farqi baan labada udhexeeya alimaam nawowi baa ka mida culimada saa tiri waama cadamu qabuuli salaati famacnahu anahu laa hawaaba lahu fiiha ajar ka heli maayo wain kanat mujziata fi suquuط اlfardi canhu walaa yaxtaaju macaha ila icaadati wanadiiru hadihi salaa fi lardi wanadiiru hadihi asalaatu fi lardi اlmaqsuuba waxaa la mida tan salaada lagu tukado dhul dulmi lagu haysto laga aqbali maayo haddii la dha waxa looga jeeda ajar ka heli maayo laakiin kamay ansixinoo waa inuu qaleeyo loogama jeedo fi lardi اlmaqsuba mujziat musqiطaة lilqضاء walakin la hawaaba fiiha kada qalahu jumhuur asxaabina lidalika ibn اlqayim raximah اllahu tacaala saasuu yihi iyo ibn rajab alxambali iyo culimo badan baa saa yihi wجه dilaalة الxadيiث عlى maqsud الbab waxa weeye ana mucaaqabaةa man sأla kaahina bcadami ihaabati عlى صلاaةi arبaciina yowma wain صaxat minhu wabariأat biha dimathu daliil calى ana ficlahu muxaram qofkii faaliye weydiiyey wax fasadaqahu marka riwaayadda la raaco rumaystay in lagu ciqaabay inaan salaad afarta uu tukaday afartan maalmood aan lagaa jarsiinayn faral iyo sunno toona hakaba ansaxdo oo dumadiisu beryaha ku noqotay waa daliil calaa ana ficlahu muxaram oo salaadii shuruuddii arkaantii waa u dhammaystirantay mawaanicdi way maqantay in lagaa jarsiiye maxaa diiday dee waa limuqaaranatiha lificli muxaram ficil xaaraana bay dee ayaa la socda oo ku sifaysan oo ah su-aal lkuhaa wa tasdiiqu faida kaana hada xaalu man sa'alahu faxaalatu faxaaluhu afdac wa xukmu ashad kii faaliyaa wax weydiiyey haddii sidaa loo ciqaabay dee faaliyaha laftiisa xaaladiisu waa kasii adagta waa ka daranta uli shekh islam ibnu taymiya faida kaanat hadihi xaalu saa'il fakeyfa ibn mascuud ku gebagabayna masale ku saabsan xukmu ityaani lkuhaan xadiidkani masalahaasu ka hadlayaa faaliyayaasha oynu uga jeedno kulu man yukhbir bilgeyb yanaa biariiqin hayr saxiix mid kasta oo qeybka ka waramaya wado aan sax ahaynna u maraya in loo tago xukunkiisa waa maxay lidalika xaalaad arrintaas xaaladay leedahay ta koowaad an yatiyahum ityaana mujarada min aلsu-aal wuu isaga tegay dan kalu ugu tegay ma jirto inuu wax weydiiyana uguma tegin mana rumaysan min الsu'aali wالtasdiiq fahada muxaram lxadiiث mucaawiya bn xakm الsulmi fi صaxiixi muslim anahu qaala linabiyi ina mina rijaala yأtuuna اlkuhan waxaa naga mid rag faaliyaasha u taga faqaala nabiyu sal la alay slam falaa tatu lkuhan faaliye in loo tago iyadoon qasdi saxa loogu tagahayn rasuulku u diiday utegista maxaa la xukumaa mushaahadatu fi tilfaas qanawaad dhan baa jira imika oo sixirka iyo tanjiimka iyo kahaanada iyo u furan inaad kuwaa daawataana waa la mid walow yaanad waxba weydiin walow yaanad rumaysan laa yajuus wakadalika alqiraaءaة lahum fi اlkutub aw mujalaat almajalaat majalado dhan baa jira iyo suxuf waxaa lagu qoro inaad akhrido taasina kuma banaana waayo an nabiya naha can ityaanihim falaa taأtuu alkuhaan wa lima fi dalika min atacarudi lilfitna nafta adaad fitno u bandhigaysa markaad kuwaa u tegeyso soo dhegeysanayso ama aad daawanayso walima fi dalika min alistihaanati bilmunkar wa dacmi ahli اlbaطil munkarkii baa kula fududaadaad iska daawanaysa munkarku waa inuu ku dhibo oo qalbigaagu uu ka gubto oo haddaana dee inkirahayn inkiri karahayn inaad ka fogaato de ad iskaga tagto kale dacmi bay unoqonaysaa markaad daawato aad u tagteed tukairu sawaadahum xaaladaas waa taa an yaatiyahum ityaana mujarada min asuaali watasdiiq fahada muxaram laba an yaatiyahum lilimtixaan waidhaari baailihim walinkaari calayhim inaad u tagto si aad u imtixaanto aad u fashiliso waad u tegeysaa aabbahaayoo beri hore dhintay ayaad weydiinaysa waxaad odhanaysaa waxa weeyaan aabbahay baa maqane bal ii goormuu imanaya garan maayo ku odhan maayo wuxuunbuu ku taarayaa waay ama gabadh baa u tegeysa nin le markaas odhanaysa calaf doon baan iyadoo calafka nin uga jeedin arsaaq kale waxaa uga jeeda isagu wuxuu qaadanayaa inay tay inaanu nin ay doonayso balyegs o oh, mid alaab waaweyn sida ayaa soo socda <laughs> markaa dee dadkii gabadhan garanayay hortooda ku fashilmaya soo maha waay iyo si aad eh, ugu inkirto waxan alinkaaru caleyhim waa waajib waqad facala nabiyu dalika maca ibn sayaad ibnu sayaad waa ninkii saxaabadu isku khilaafeen ma adajaalu lacwar baa masiixu dajaal baa mise maaha waxaa laysku waafaqsanyay inuu faaliyo ah cabdullahi bn cumar wuxu uhi kama fi saxiixayn ana cumara inalaqa maca rasuuli illaahi fii rahtin min asxaabi qibala ibni sayaad ibnu sayaad halkuu deganaabay u dhaqaaqeen nebig iyo saxaaba la socota xataa wajadahu yalcabu maca alghilmaani fii mi bani maaala yani fii xisni bani magaala waqad qaaraba ibnu sayaad yowmaydin alxulma wuxuu ku dhowaa qaangaan falam yashcur xataa daraba rasuulu llahi dahrahu biyaddi nebigu dhirtuu isugu soo toosanayey u gabanayey dhabarka markuu nebigu ka dhirbaaxay buu ku war helay uma qaala atashhadu anii rasuul lah in rasuulki ilaahay ay maqiraysa fanadar ilayh faqaala ashhadu anaka rasuul umiyiin wuu diiday oo yuhuudi bu ah inuu qiro nebiga alayh isalatu salaam nebinimadiisa uma qaala ibnu sayad atashhadu anii rasuul isagaaba nebiga la murmayo adu maqirsantahay rasuulka ilaahay faradahu nabiyu sal la alay sl nabigu saasuu u tuujiyey uma qaala aamantu biاllahi warasulihi uma qaala ibnu sayaad maada tara maxaad aragtaa buu ku uri qaala yatiinii saadiqu wakaadibun hmm. shayaadiintaa war u keenta marna been bay u keenaan marna run qaala rasuul laahi khulia alayka almru arrinka waa la iskaga kaa dhex daray qaala rasuul lah inii khabatu laka khabiian waxbaan niyadda ku qabtaye bal waxaa sheeg haddaad waxoog tahay qaala huwa duh nebigu addukhaan buu ku qabtay niyada marka waa dhamaystiri kari waaye qaala iksa falan tacduwa qadraka oo qadra kuhaana qadarkaaga dhaafi maysi qaala cumar ya rasuul allah tadanu lii fiihi adribu cunuqahu qaala rasuulu llah in yakun huwa laa tusallad caleyh hadduu dajaalkii weynaaya lagugu sallidi maayo wain lam yakun huwa falaa khayra laka fii qatli waa ilmo yaroo dee weli aan aan qaan gaadhin xaalada saddexaad an yaatiyahum wayasalu min hayri tasdiiq inuu faaliyaasha u tago oo wax qeybka ka mida uu weydiiyo isagoon rumaysan ahayn inama istinaasan aw fuduulan faduulinimaa u geenaysa ama wuxuu doonayaa shaahid go-aankiisa uu ku xoojiyu yaro doonaya lakiin ma rumaysanaya faaliyaha hada muxaram isaguna waa xaaraan oo dee wuxuu soo gelayaa cumuumka xadiidka inoo iman doono xadii cimraan bn xusein laysa mina man taayara aw tuayira lahu aw takahana aw tukihina lahu tukihina lahu de ah. waa loo faaliyey soo maha oo ii faaliye buui kadalika cumuumka xadiidka mucaawiye falaa tatu lkuhan arinta afraad an yaatiyahum wayusadiqahum bima yaquuluun min gayri an yactaqida anahum yaclamuuna algeyb inuu u tago oo uu rumaysto wixii warkii ay sheegayeen ee eybka ay ka warramayn buu ka rumaysta lakiin inay qeybka ogyihiin oo sifadaa ay leeyihiin ma ma caqiideyn hadi ikhtalafa alculamaa fiiha xaaladan culimadu isku khilaafeen culimada qaar waxa waa kufrun akbar waana riwaaya can alimaami axmed wa qowl ibnu taymiya wa qowlu akari aimati dacwa najdiya sulaymaan iyo cabdiraxmaan iyo hayr waaxid waayo waxay leeyihin waa takdiib lilaayaati alqur'aaniya hadduu faaliyo rumaysto inuu run sheegayo u qaato aayaadkii qur-aankaa buu beeninaya alatii fiiha ana allaha mukhtasu bilcilmi bilgeyb laakiin daliishigaasi ma xoog badna waayo maxaynu sheegnay aayaadkaasi inay ku saabsan yihiin algeyb almuطlaq waxaa kaley deliishadeen daahirka xadiidka faqad kafara bima unzila calى muxamedi salى اllahu alيh wasalam fafiihi iطlaaq اlkufri calى musadiq اlkahin qowlka waxa weeyaan labaad wuxuu leeyahay waa kufrun asqar yaani waa tasdiiqa hadda inuu run sheegayaad aamintay wana riwaaya can imaami axmed waqararahu tirmidi fii sunani wa abu cubayd alqasim bn salam fi kitaab aliiman اkhtaarahu ibnu bata fi liban alkubra wabnu qudama wاlmardaawi wbnu muflix wbnu اlqayim kahiir min alxanaabila wa huwa qowlu cabdilaiif bn cabdiraxman bn xasan culimo badani waxay ku dareen tasdiiqu اlkaahin acmaasha kufriga asqarkaa ah kufriga xadiidka lagu sheegayna maxay ku fasireen alkufr اlasqar minhum ibnu bata baabu dikri dunuub alatii tasiru bisaaxibiha ilaa kufri gayri khaarijin can اlmila kadibna xadiidkii buu keenay man ata caraafa aw kaahina fasadaquu bima yaqul faqad kafara bima unzil calaa maxamed wa minhum laalakai isaguna fi sharxi usul ictiqaad ahli suna waljamaca wuxuu ku daray dunuubta kufriga hayr mukhrij min almilaha ah wabnu muflix wakadalika ibn اlqayim fi madaarij saalikiin wuxuu ku daray kufrulasqarka kufriga xadiidkaa lagu sheegay kufrigu haddii la iطlaaqo ma akbar ba mise waa asqar akbar idinku yihi laa yaxtamil akbar walasqar kufriga labada macnaba shareecadu way u isticmaasha sibab muslim fusuq waqitaalu kufr man ataa xaaiضa aw imraأaة fi duburiha faqad kafara bima unzila calى muxamed wana laisku waafaqsan inaanu ityaan xaaid inaanay kufri ahayn wax kaloo gaalimo inay raacaan mooyaane alkufru ida uطliq yaxtamilu اlakbara wاlasqar in kii weynaa looga jeeday mukhrij min milaha iyo kii asqarkii looga jeeday labadu ixtimaala marka laa budda min daliil yadulu calى اlmuraadi bihi ma akbarkii baa halkan looga jeedaa mise asqarkii baa looga jeedaa waa in la helo daliil tusinaya layskama odhan karo waa akbar ama waa asqar xataa qaacidada odhanaysa al haddii la geliyo waa akbar waa qaacidaة غayru صaxiixa oo kufrigii oo al ay ku jirto oo asqara ayaa nusuusta kusoo arooriya fi kalaam الصaxaaba marka iminka xadiidkan kufri baa lagu sheegay man ataa caraafa aw kaahina fasalahu can shay faqad kafara bima unzila calى muxamed fasadaqahu faqad kafara bima unzila calaa muxamed marka ma akbar ba mise waa asqar culimada le waa asqar oo tasdiiqu alkaahin bimujaradihi kufri akbara maaha laba arrimood bay deliishanayaan arrinta koowaad waxa weeye xadiidkii baabku uu ku bilaabmay soo lama odrhan man ataa caraafa fasalahu can shay fasadaqahu lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowma waa ala binaan calى sixat riwaaya riwaayadaas aan muslim ku jirin inay fasadaqahu oo haddii kufri akbara uu yahay salaad oo afartan maalmood tukaday lagama ajir miyaa la odhan la bal wuu gaaloobay salaad lagama ajir la odhan la saasa loo ilaaqila soo ma marka taqyiidu cadami qabuuli salaati biarbaciina yowma daliilu calى anahu lam yakfur so waadix maa taas غayr waaxid min ahli cilmi baa sheegay daliilkaas daliilka labaadna waxa weeye waa inay ku soo aroortay fi nusuus siiqada noocani faqad kafara bima unzila calى muxamed iyadoo looga jeedo kufri asqara yani lihada maiilaat tusaalayaal bay arrintani leedahay soo kaaninka lama odhan qofkii rumaystay faqad kafara bima unzil calaa maxamed ya ayib dee kuwo kalena saasoo kalea lagu yidhi oo camalkooda laisku waafaqsanya inaanu ahayn kufri abara waxaa ka mida markaa min adilatihim ana mila hadihi siika oo ah kafara bima unzil calaa maxamed qad jaءat fi acmaali laysat kufra akbara min amilati dalika ma jaa fi xadiidi abi hureyra qaala rasul man ataa xaaydan aw imraata fi duburiha aw kaahinan faqad kafara bima unzila cala muxamed tirmidiya baa wariyey facalaqa caleyhi tirmidi wainama macna hada cinda ahli lcilmi cala taqliid baa looga jeedaa kafara bima unzila cala muxamed diinka saarid loogama jeeda adkayn baa looga jeeda waqad ruwiya can nabiyi anahu qaal man ataa xaaydan falyatastadiq bidiinaar falow kaana ityaanu lxaayidi kufra lam yumar fiihi bilkafaara gabadh xaaida inuu taga hadday kufri abara tahay kafaare bixi lama ha adana diinta kusoo noqaa la odhan la marka nusuus badan baa siiqadan ay kusoo aroortay oo kufri abara looga jeeday xaalada kale waa in yusadiqahu muctaqida anahum yaclamuuna alheyb waa inuu rumaysto faaliyaasha isagoo caqiidaysan ay eybka og yihiin oo ay macrifa daatiya eybka u leeyihiin walow nisbi ba ha noqde fahada kufrun akbar mukhrij min almila waayo qeybka mulaqa in la ogaada waa khaas biاllah qeybka nisbigana qudra daatiya in lagu ogaadaa iyaduna waa min khasais illah laysat min khasais makhluuq makhluuqu laabudda o inuu shay kale ku ogaado oo isaga ka baxsan almanawi wuxu uhi ina musadiq alkahin ina musadiqa alkaahini ka rumaysta faaliya in ictiqada anahu yaclam leyb hadduu ictiqaadsay inuu eybka ogay kafar wain ictiqada ana aljina tulqi ilayhi ma samicathu min almalaaika hadduu aaminsay wuxuu u rumaystay ninka waxaan u rumaystay buu leeyahy ma inaan aaminsanay inuu sifat lcilmi bileyb leeyahay haddaa maxaad u rumaysata dee nin warkani yahay kii malaaigta laga soo maqlay ka malaaigta laga soo maqlay waa run sooma ya inahum yuxadiuuna axyaana bishay fayakunu min alxaq qaala tilka اlkalimatu min alxaq yakhطafuha اljiniyu fayuqarqiruha fi udni waliyi min alins qarqarat dijaaja sababtaasaan u rumaystay bu i wain ictaqada ana aljina tulqi ilayhi ma samicatu min almalaaika wa anahu biilhaam ama wuxuu hi biloo lagu ilhaamiye hadalkan ila ilhaamkuna waa wax jire kan laftiisa le eybkan ka waramaya waa tusaale ilhaamkuy haddii la idhaa saad ku garatay dee arrintani waa arin kaa qarsoone ilhaam maynu takfiirinayna waxyaaba xoojinaya kulu mudaci macrifat اlgeyb iyo kulu kaahin inaan lagu xukumahayn maxay ee la eegayo sifata idicaa'ihi اlgeyb sidii saaxirkaba uu tafsiilka u geliyay imaam shaafici eybku sheeganaya horta waa maxay mulaqa mise waa nisbiga ثaaniya طariiqaةu macrifatihi algeyb waa maxay wadada uu leeyay eybka waan ku gartay waa maxay aduu leey ka warrama qariinkaygaa ii sheegay warkaa aduu leey shayaadiin baa samada ka soo xadoo ii keentay aduu leey ka warrama waa ilhaam aduu leey ka warrama waan ku riyooday in arrintaasi saa u dhacayso marka wuxuu yihi wain اctaqada ana اljina tulqi ilayh ma samicatu min almalaaikati anahu biilhaami fasadaqhu min hadi اljiha laa yakfur marka qadiyadda tasdiiqa iyo ictiqaadu cilmihi bilgeyb ma kala fahamteen tasdiiqu muxuu ku dhisnaan karaa rumaysigiisu waxyaabo kale niyo bilow warkii malaa'igta laga soo xaday uu yahay bilow ilhaam yahay bilow qofkani ku riyooday bilow qariinkiisu u keenay ayuu tasdiiqu ku dhisnaan karaa adoon ictiqaadsanayn qofkan inuu eybka ogya baad warkiisa rumaysan karta liasbaab ukhra wallahu subxana wa tacaala aclam